fududaan doonaa kii ka horeeyey markaa haddaynu yar way idin iskaga ceeshan insha allahu way idin iska yar xamili waayo darsigii de waa usbuucii waa maalintaa marka in intii laga gaadhsiin kara laga gaadhsiiyo ayaa muhiima waxaynu ku soconnaa imika waa fasal baabkii labaad burhaankii baynu doonaynaa inaynu samayno sida aad dawo ama sheegasho sidaad xujo ugu oogi lahayd baynu ka warramayno qaybtan labaad gebigeedu waxay ku salaysan tahay markii aad wax doonaysa inaad sheegato ama wixii aad sheegatay qaabka markaa xujadiisii aad u rakibayso ama hadalka sida aad markaa natiijo uga dhalinayso labada saa doontaba waad ohan karta aad wax aaminsan tahay ood wax sheeganayso waxa aad sheeganaysa xujadiisii inaad keento haddii ad waxba aaminsanayna markaad xujooyinkii isku rakibto in de waxa weyan caqiidadii ay kuu soo baxdo o natiijadii markay soo baxdo aada natiijadaa aaminto haddaba waa nasoo yihi musanifku burhaankii wuxuu u baahan yahay ugu yaraan laba qadiyadood ama laba muqadimo soo wuxuu baahan yahay laba muqadimo marka muqadimo walibana de waa qadiyadoo waxay u baahan tahay iyaduna ugu yaraan laba mufrad oo qadiyadi ay ka markaa samaysanto marka mufradkii ayuu markaa deetana waxoogaa axkaama ku tacalluqa uu sidaasi inoogu bilaabay waxaynu soo marnay markaa kulli kulli iyo juzi baynu soo aragnay alkuliyu wاljuziyu waana wixii qolada nuxaadu kulligu ay odhan jirtay ismu jinsi marka ismu jinsiga dee naxwaha laftiisa magacyo kala duduwan isilaaxaad kala duduwan lahaa laakiin markay nakirada ka hadlayaa waa kuwii waa ismu jinsigu maarata nakirada odhan jiray waa jinsiga ay odhan jireen ee nakirada ama maarata lafdu shaacicu fii jinsihi sowmay odhan jiri nakirada marka jinsigaa shaaci bay ku noqonaysaa il waxaa shaacica noqonaya weeyaanba kulligu waxa ay ka suuragal tahay inuu shaacic noqdo fii jins kaasaa kulli ay u yaqaanaan qolyahan manaaiqadu usuuliyiintuna ay saasoo kale markaa isticmaalaan juzina waa wixii aan jinsiba lahayn shay qura loo dejiyey oo shaygaa qura tusinayo oo maarata wax kale haddii loo isticmaalayo dejin cusub iyo magacow cusub uu noqonayo haddaba kulligaasi ayaa waxoogaa halkan aynu kaga warramayna wuxu hi altaqsiim الثaaliثu fi الnisbati bayna اlkuliyaat taqsiimka saddexaad ee lafdigii ama macnihii mufradka ahaa macnihii mufradka ahaa qaybt qaybintiisa saddexaad waa inaynu isu eegno kuliyaadkii alfaadii kuliyaadka ahaa alkuliyaat imka waa jamcu kuliy wuxu uhi lafdigii kulliga ahaa macnaha maarata afraada faraha badan shaa'ica ku ahaa idaa nusiba markii loo eego oo maarata lagu muqaaraneeyo ilaa kuliyin aakhara kulli kale markii loo bandhigo oo labadooda laysku eego fii juziyaatihi iyadoo looga bandhigayo xagga afraaddiisa kan maxaa soo hoosgelaya ama afraadda uu ku dhaboobaya maa sadaqa unoqonaysa maa sadaq waa wixii lafdiga uu ku dhaboobo lafdiga m maarata macaanida ama afraadda maasadaqa kan u noqonaysa iyo kan kale afraaddiisii ama maasadaqiisii marka laysku eego ama waxbay wadaagi ama waxba wadaagi maayaan ama wax walba way wadaagi soo adda garan maysid ama midbaa wixii soo dhamiba uu mushtarak noqonay oo kan kalena uu yeelani iyadoo kani uu markaa wax la gaar yahay wuxuu yidhi fa ima an takuuna laba mid maarata dhowr xaalo mid bay noqon fa ima an takuuna inay noqoto juziyaatuhu kaa hore juز'iyaadkiisu hiya cayna juز'iyaati اaakhari ka kalena isla juز'iyaadkiisa iyo afraaddiisa ka nisbat alinsaan lilbashar lafdiga alinsaan yuu ku dhacaya qof kastoo bani aadam waa markaa kulli soo maha anigu igu dhacaya adigu kugu dhacaya kaynaga maqan buu ku dhacaya waa lafdi kuliya oon qof qura loo dejinin albashar isna muxuu ku dhacaya qof kastoo bani aadama un isaguna marka mid aad odhanaysa kani waa insaane bashar maha miyuu jiraa ma jira de soo mid aad odhanaysa kani isagu haddaba waa kani eh, kani waa bashara insaan ma ahina ma jiro mid aad odhanaysa waa insaane bashar ma ahina ma jiro meel kas qof fardi kastoo insaan noqdaa basharna wuu noqonaya fardi kasta oo bashar noqdaana insaanna wuu noqonaya marka waa mutaraadifaynka halkay markaa ka soo baxayaan labada lafdiya la odhanayo waa mutaraadifayn faima an takuuna wuxuu noqon inuu noqdo dhowr xaala mid bay noqon xaaladda koowaad in ay noqoto juziyaatuhu kaa juziyaadkiisu hiya cayna juziyaati alaakhar ka kalena isla juziyaadkiisi iyo afraaddiisi ka nisbati اlinsaani lilbashar wa ima iyo in wa ima an ama in uu yushaarikahu la wadaago fii juziyaatihi kaa kale juziyaadkiisoo dhan inuu la wadaago wayakhtasa huwa isna uu la gaar noqdo bijuزiyaati afraad aan lala wadaagin ka nisbati اxayawaan lilinsaan lafdiga alxayawaan wax kastoo noolo ah hada xayawaanu hada xayawaanu hada xayawaanu hada xayawaanu baad ohan lafdigii alinsaan mid kastoo insaana ayaad hada insaanu hada insaanu odhan mid kastood hada insaanu tirahdo maxaa kaloo la odhan karaa hada xayawaanu fardi kasta oo insaan ay ku dhabowdo xayawaanna noole inuu yahayna way ku dhaboobi laakiin fardi kastoo xayawaan uu ku dhaboobo insaan miyuu ku dhaboobaya marka waxaad aragtay lafdigii alxayawaan insaankii afraaddiisii o dhan horta wuu la wadaagay midna uma daynin in isaga u gaarana wuu yeeshay waaya wa ima an takuuna iyo in ay noqoto juز'iyaatuhu kan aad eegtay ee hore juز'iyaadkiisu bacda juز'iyaati اaakhari kaa kale juز'iyaadkiisii qayb kamida un juز'iyaadkiisoo dhamiba kaa qayb un bay kaga dhacaysaa qayb kalena kaasi wuu leeya waa ti imikaanu soo sheegna cagsigeeda ka nisbati اlinsaan lilxayawaan markaad lafdigii insaan xayawaan u bandhigto eg markii hore xayawaan baynu insaan u bandhigayn deetana markaasuu ka ballaarinayo ohanay horta gebigaaga waa soo gal in kalena way soo geli haddaad insaankii imika bandhigto ood xayawaankii u bandhigto dee qaybunbuu kaga dhacaya oo afraaddii xayawaanka soo gelaysay in kamida a ah ayuunbuu insaankii ku dhacaya in kalena wuu ka waxa wey way way wuu ka madhnaanayaa kuma dhacayo markaa isagii baa imika yaraaday ki aynu kakala eegeynay baa yaraaday ima an yashtarikaa waxaa kaloo dhici karta inay wadaagaan fii bacdi اljuز'iyaat afraaddii qaar wadaagaan wayakhtasa kullu mid mid walibana haddana uu la gaar noqdo minhuma mid kastoo labadoodii kamidii bijuز'iyaati uu afraad la gaar noqdo ka nisbati اlunhaa lilinsaan markaad labadaa lafdi unhaa baad u bandhigtay insaan unhaa iyo insaan markaasa waxaad aragtay de insaan o dham horta unso ma wada noqonayo oo insaankii dee daker baa ka mid ku jira labkii unso ma noqonayo laakiin insaankii qeyb kamid ah ayaa unsadii noqonaysa markaa markaad saa ugu bandhigto horta waxaad aragtay afraadda qaar inuu la wadaagayo qaarna aanu la wadaagayn insaanku uu la gaar yahay haddana waxaad eegi afraaddii unsaabi haddaba soo wada gelaysay insaan ma wada noqonayaan markaasaa waxaad aragtay laxdii oo sicii oo unhaa hashii oo unhaa oo laakiin haddana aan ahayn insaan waxaad aragtay markaa unhadii qayb soo gelayso oo insaankii aan gelayn baa iyaduna jirta halka ay ka jirta qayb insaankii gelayso oo unhada aan gelayn marka waxaad aragtay in mid waxna ay wadaagaan midbana uu haddana wax la gaar yahay waay ka nisbati اlunhaa lilinsaani marka alunhaa iyo insaan aad unaagii insaan ubandhigto falmaratu qofkii dumar ahay daakhilatun fiihima labadiiba way gelaysa oo unaana way tahay insaanna way tahay wayanfarid awalu kii hore wuxuu la gaar noqon binaaqati maala hashi isagaa la gaara insaan soo geli maayo waani ka dambe insaaniina birajul rajulkii isagaa la gaaraho unadii soo geli mayso kaasina waa qayb kale markaad labadii lafdi isku eegto soo baxays karta wa imaa an waxaa kaloo dhici karta in takuuna juزiyaatu kuli waaxidin mid walba afraaddiisu ay noqoto hayra juزiyaati aakhari ka kale juزiyaadkiisa waxaan ahayn oo meel ba aanay isugu iman ka nisbati rajul lilmara rajul iyo mara afraaddii rajul markaad eegto mid kamidoo mara ay ku dhawoobaysaa ma jiro afraaddii mara markaad eegtana mid kamidoo rajul uu ku dhawoobayo ma jirto way kala baxsan yihiin fanisbat lulaa hiy lmusaawaatu nisbada hore ee mutaraadifeynka ka dhaxayn jirtay waxaa la yidhaahdaa almusaawah sinaan labadii erey inay waxa weeyaan wax qura wada sheegayaan musaawaad baynu odhanayna wthaaniyatu ta labaad hiya alcumuum lmuطlaqu waa cumuum aan waxba laga soo reebay waa markaad xayawaankii u bandhigtay insaankii xayawaankii baad waxaad u bandhigtay insaankii markaasuu gebigiisiibaa liqay in kalena weliba uu ku darsaday marka waxaan leenahay xayawaanku cumuum mulaqa buu ku sifaysan yahay cumuum aan waxba laga soo reebayno uu insaanka o dhamiba ku dhammaanayo kana ballaariya wathaalithatu tii cagsigeedo markaad insaankii u bandhigtay aada xayawaanka u bandhigtayna hiya alkhusuusulmutlaqu waa khusuus aan waxba laga soo reebayno insaan oo dhamiba xayawaankii uu ku dhex dhammaado xayawaankiina uu ka ballaarhnaado marka waxaynu odhanaynaa nisbat اlinsaani ilى اxayawaani khusuusu mulaq khusuus mulaa ayuu maarata waa weyaan insaanka markaad u bandhigto xayawaankii khusuus mulaa ayaa markaa nisbadaasi ay noqonaysa haddaad xayawaankii insaanka u bandhigtana maxay noqonaysaa cumuum mulaa bay noqonaysaa waraabicatu ta afraad waa tii ka dhaxaysay unhaa iyo insaan waxna way wada lahaayeen waxna way kala lahaayeen hiy alcumuumu wاlkhusuusu min wajhin mid waxa wey waa cumuumka iyo khusuuska waxa weya midba dhinac yahay alcumuum wاlkhusuus min wajh haddaad maqasho ama alcumuum wاlkhusuus alwajhina way idhahdaan toosna ugu nacteeyaan alumuum cumuumu wakhusuusu min wajhinna way idhaahdaan iyaduna waa maxay waa waxna waa la wadaagaa mid walibana haddana qayb isaga u gaaraho kuwan kale aanay soo gelayn bu kan kale aanu soo gelaynin ayuu leeyahay wlkhaamisatu tan shanaadee u dambeysay aan waxbaba la wadaagayni hiy lmubaayana waa kala duwanaan waxbaba isuma nihin wey waynu kala duwannahay rajul iyo mara way kala duwan yihin wthaaniyatu wthaaliatu haddaba ta labaad iyo ta saddexaad waa kuwey alcumuum almuطlaq wاlkhusuus اlmuطlaq cumuum muطlaqa iyo khusuus muطlaqa labadaasi dee mutalaasimataani waaba laba lafdiyo keliya unbaa midna cumuum mulaqa uu ku sifisay midna khusuus mulaqa markistood eegtaba haddii cumuum mulaqa la helay khusuus mulaqana waa la helo haddii khusuus mulaqa la helana cumuum mulaqaa la helo marka waa mutalaazimataan waa laba aan kala baxaynin oo markii mid la helo ay khasab tahay intii kalena la helo facudataa waaxidatan markaa nisbo qura un baa laga soo qaadayo wabidaa saarat الnisabu arbacan sidaa daraaddeed bay nisabtii waxay u noqotay yani isu eegidii alfaadda kuliyaadka laysu eegayey afarun bay noqotay marka tii koowaad maxay noqonaysaa almusaawa ta labaad waxay noqonaysaa alcumuum aw alkhusuus almulaq alcumuum almulaq aw alkhusuus almulaq ta saddexaadna waxay noqon alcumuum walkhusuus alwajhi ta afraadna waa almubaayana waxaan oo dhan hadhow tolo daliishida iyo markaad wax daliishanayso w aad baad ugu baahanaysa aad baa loogu baahanaya markaa nisabtaa waa inaad sidaa ula socotood uxaafidsanaato ataqsiim araabic qaybinta afraad fii nisbati alalfaadi ila almacaani imika eeg qaybi markeenii hore lafdi kuliya baynu u bandhigaynay lafdi kaloo kuliya inagoo eegayna afraaddooda maxay wadaagaan maxay se kale leeyihin iminka waxaynu samaynaynaa lafdiga laftiisii iyo macnihiisii baynu isu bandhigaynaa lafdiga laftiisii iyo macnihiisii baynu isu bandhigaynaa miyay kala badan yihiin mise way isleeyihiin oo lafdigii ma hal macnuu leeyahay mise wax macno ka badan buu yeeshay macnihii ma lafdi buu leeyahay mise wax hal lafdi ka badan ayuu yeeshay marka iminka waxaynu isku muqaaranaynaa waa maxay lafdiga iyo macnaha laftiisa idaa nasabna alfaada ereyadii markaynu u bandhigno ila lmacaani macnihii markaynu u bandhigno fa imaa an yakuuna waxay noqonuun inuu lafdi waliba an yakuuna likulli lafdin lafdi waliba inuu yeesho macnan khaasu macno isaga u gaara waimaa waimaa an ama waa in yatacadada lafdu ereygii uu bato limacnan waaxidin macno qura ereyyadii lagu isticmaalaya ay bataan oo ereygii dhowr lafdi uu yeesho waxaan ujeedaa macnihii dhowr erey uu yeesho waimaa an ama waa in yatacadad almacnaa macnuhu uu tacadudo lilafdin waaxidin lafdigii keliyaha macnihiisii inuu tacadudo oo lafdigii keliyaha uu dhowr macno yeesho waida itaxada almacna alkuliyu haddana markii aynu xaaladaa hore qaadano oo lafdi keliya aynu soo qaadano macno keliya leh oo macnihii kulliga ahay lafdiga uu lahaa uu noqdo mid waaxida oo aan laba macno ahayn faimaa an tatasaawa afraadu fiihi haddana afraaddiisii inay u sibnaadaan o si siman ugu wada sifaysnaadaan lafdigan wa imaa an tatafaawata iyo in ay isdhaa isdhaafsiisnaadaan ay ku kala bataan iyo u kala qaybsani falaqsaamu khamsatu halkaa markaa shan qaybood ayaa kaaga soo bixi lafdi keliya oo macno keliyale macno keliya oo dhowr lafdile lafdi keliya oo dhowr macne leh haddana kii lafdiga keliya macnaha keliya lahaabaa laba u kala jabayo oo markaynu nidhaahno waa lafdi macno keliya leh iyuu haddana laba usii kala jabayaayo macnaha afraaddii soo gelaysay inay u sinaadaan lafdigan iyo inay ku kala badnaadaan marka iyadoo markii hore saddex ahayd ayaa markaa waxa weeyaan halkana aada laba ka soo saaraysa ma ima an yakuna likuli lafظi macna khas ima an yatacadad lafظ bmacna waaxid ima an yatacadad macna lilafظi waaxid waida اتaxada اmacna اkuliyu faima an tatahaawa afraadu fiihi waima an tatafaawata faaqsaamu hamsatu alwalu an yakuna likuli lafظi lafdi waliba inuu leeyahay macnan khaasun macna isaga u gaara waa lafdi keliya iyo macno keliya markaa markaa daba lafdigii lafdi kale aad usoo u eegto fa huwa tabaayun halkaa tabaayun markii alfaadii aad saa soo bandhigto ee lafdi waliba uu macno gaara yeesho hal macnuu leeyahay waxa weya macnihiisaan cidin lama wadaagto marka alfaadaasi markaad isu eegto iyo macaanidooda adigoo alfaadii eegayaad macaanidoodiina eegeysaa alfaadii tabaayun baa ka dhexeeyaad odhan wa yuqaalu likulli lafdayni baynahumaa dalika laba lafdi oo kasta oo arintaasi ka dhaxayso mid waliba macna isagu u leeyahay waxaa la odhani humaa mutabaayinaani markaa tani fi lcaqiiqa qeybteennii horena way soo gelaysa o inagii soo sheegnay laakiin markaa labadan lafdi un baynu eegayno in lahay mubaayana udhaxaysee iminka labada lafdi waynu eegeynaa sidoo kale waxaynu eegeynaa lafdi waliba inuu macno gaara macno keliya uu maalan leeyahay oo aanu macno labaad lahayn ka sawaad iminka ereygaa sawaad hal macnuu waa midabkaa alqudra waa awoodii alqudrana waa awood asawaadna waa madow labadaa lafdi maxaa ka dhexeeya ala wa ka dhexeeya ma jiraan mid walibana imise macnuu leeyahay hal macnuu leeyahay marka waa lafdaani mutabaayinaani baa oran labadan lafdi tabaayun baa ka dhexeeya halkaani markaasaanay kolley qolyaha manaaiqadu e, qaabkaasay u sheegaan lakin aniga waxayla qurux badnaan lahayd mubaayanada halkan inay kaba daayaanoo si aan ardayga qofka aan maarata xun ugu keenin takraar inay mubaayanada halkii hore ugu daayaan oo ay tan kaba daayaan maxay wasaad arkayso laba lafdi baynu dib ugu soo noqonay inagoo ay ahayd inaynu macno iyo lafdi uun isu eegno baa haddana dib laba lafdi loo eegaya marka waabaan isku qabtay markii aan kitaabka ikhtisaarinay tan ma ka saartaa meesha oo halkeedaa hore mubaayanada ma udaysaa laakiin haddana maadaama ay kutubtii ku sheegan tahay in la fahmo qaabka halkan loo soo geliyey qaabka halkan loo soo geliyey uu yahay in lafdi waliba haddana macno qura uu leeyahay lafdi walba macno khaasaa leh haddana lafdigii macnaha khaaska lahaa iyanu lafdi kale oo isaguna macno khaasale u eegnay oo ay kala duwan yihiin mubaayanay markaa noqoto kasawaadi wاlqudrati wاlasadi wاlkursiyi wالsamaai wاlardi aلthaani nisbada labaad an yatacadad اlafظu limacna waaxidi in lafdigii uu markaa yeesho mxua macnihii keli ahaa uu yeesho lafdi alfaad kala duwan an yatacadada lafd in lafdigii uu tacadudo limacnan waaxidin macno qura loo dejiyey waa macno qura laakiin alfaadii yaa badan oo labiyo wax ka badan fa huwa taraaduf taraadufku markaa halkaasu ka soo baxa marka taraadufku waa maxay waa macno qura oo yeeshay dhowr lafdi marka lafdigii macnihii waa mid qura lakiin lafdigii baa tacaduday wayuqaalu likuli lafdayni laba lafdi oo kasta oo itixada macnaahumaa macnahoodu uu midoobo mutaraadifaani baa la taraaduf baa ka dhexeeya marka haddaad isweydiiso oo halkii aynu musaawaad lahayn iyo taraadufkan maxaa u dhaxeeya waxba uma dhexeeyaan iyaga laftoodane dhinaca laga eegayaa kala duwan markana waxaynu eegaynaa uun macnihii iyo lafdigii baynu isu eegaynaayo keebaa badan baynu odhanaynaa markaasa le wallahi ereyada loo isticmaala macnahanaa badan markaa horena macnaha iyo tan isma inaan laba lafdi baynu isheegin labada lafdi maxaa udhexeeya ynu lahay marka imika kalasadi walay alasad iyo allay ayaynu marka hore waxanu lahayn alasad iyo allay horta maxaa udhexeeya meel kastoo asad ku dhaboobo layna ku dhaboobaya markaasa lahan labadan lafdi musaawaad baa ka dhaxaysa iminka waxaan leenahay xayawaankan macnihii waa maxay xayawaankan laftiisaynu eegeyna marka xayawaankan bahalka ee dilaaga ah ee shujaac ee la yaqaano ereyga loo isticmaalaa waa maxay baynu leenahay markaas wallahi layth baa loo isticmaalaa asad baa loo isticmaalaa kadafar baa loo isticmaalaa dayqan baa loo isticmaalaa eg markaa macnihii waa macno qura oo been ii taagan ereyadii baa batay markaa deetana halkaana markaa musalaxa markaa tanaadufka la yidhaahdo halkaana markaa isagana laga soo saaro an yatacadada lafdu limacna waaxidin inuu lafdigii tacadudo macnihiina mid qura yahayoo hal macne adigoo haya ayuunbaad haddana ereyo badan helaysaa oo isagii sheegaya taraaduf baa la yidhahda wa yuqaalu likulli lafdayni laba erey oo kasta oo itixada macnaahuma macnahoodu uu mid yahay waaa loo ist waxaa la yidhaahdaa mutaraadifaani baa la yidhahda labadaa lafdi taraaduf baa ka dhexeeya kalasadi wاleythi oo kale wاlkhamri wاlcuqaari waa isku macno labadu wاhaaliثu qismiga saddexaad an yatacadad almacnaa inuu macnuhu bato lilafdin waaxidin lafdigiinu mid qura noqdo lafdigiibaad qabato hal lafdi lafdigiibaad mid qura kuwa markaasaa tiri muxuu sheegaa lafdigan markaasaa saana waa loo isticmaalaa saana waa loo isticmaalaa saana waa loo isticmaalaa marka lafdi quraad haysaa laakiin waxaad heshay macnayaal kala duwan fa huwa alishtiraaku waa ka haddaba loo yaqaana mushtaraga marka lafdigu markuu dhowr macno yeesho qolyahan qolyaalkan sidii khazaali un baan udhigay laakiin qolyahan dambe way sii tadqiiqiyaan oo waxay yidhahdaan markii lafdigii uu laba macno yeesho imaa in labadaba si siman loogu wada dejiyey oo markiisa horaba lafdigan uu labada macno lahaa waa ishtiraaga marka wa imaa inuu macne lafdigani lahaa deetana inta la naqliyey macno kale loo naqliyey macnaha kale ee loo naqliyey baynu haddana eegiyo inuu kan dambe kagaba caansanaado kiisii hore oo kii hore sidii wax la ilaawado kale uu iskaba noqdo ama ku dhawaado iyo inaanu kaga caansanaanin macnahan dambe macnihiisii horena si fiican loogu isticmaalo caan ku yahay kan kale ee loo naqliyeyna loo isticmaalo hadii kan dambe uu ku caanbaxo kii hore wax la ilaaweyba uu iska noqdo oo kale waa halkii ka soo baxaysay alxaqiiqa asharciya iyo alxaqiiqa allugawiya kii hore loo eh, eh, waxaan ujeeda alxaqiiqa alsharciya walxaqiiqa alcurfiya kii hore loo dejiyeyna muxuu noqonayaa alxaqiiqa alugawiya macnihii hore lafdigan loo dejiyey waa xaqiiqadiisii lugawiga ahaa kan loo naqliyeyna ee uu ku caanbaxay uu ku shuhuroobay haddii sharcigu uu u naqliyey muxuu noqonayaa xaqiiqa sharciya haddii curfigii carbeed iyo dadkii isticmaalayay uu naqliyeyna muxuu noqonayaa xaqiiqa curfiya mushtarag markaa ma yidhahdaan waa maalan lafdiga algaaid oo kale imika algaaid qof alla qofkaad ku tiraahdaaba saxarun buu u fahmayey laakiin af carabigiisii hore marka loo bandhiga la eego ereygani waa almuطmainu min alardi ama almakaan munkhafid meesha deganee hoosaysa yaa aaid la odhanayo kadib baa de meeshaasaa inta badan loo aadaya xaajo gudashada dabeetana xaajada lafteedii baaba aaid la yii markii dambena magaciiba way jiyato iyadii baaba yeelatayba soo ma marka waa maxay waxaa ku dhacday xaqiiqa curfigaa ku dhacday lafdigii waa la naqliyey markii la naqliyena waliba kii loo naqliyey baaba macnihii yeeshay xaqiiqa curfiya iyo halkaa ka dhacday asala af carabiga waa tii ducada iyo iska ahay laakiin sharcigiibaa salaad macno gaara salaad u bixiyey markii damar iyadiibaa caan baxdayba khalaas qofkii salaad yidhaahdaaba taasunbaaba loo fahmayaa marka iyadana maxaynu odhanaynaa ishtiraag ma odhanayno sidan khazalaad baynu imka tacriifkan ku soconno maadaama ay laba macno leedahay waa ishtiraag baynu odhan lahay laakiin qolyahan sii tadqiiqiye ee waxa weeyaan wax sii kala saara mutaakhiriintu ishtiraag ma yidhahdaan taasi waxay odhanayaan laba xaqiiqa ayuu lafdigani leeyahay xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa sharciya ama xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa curfiya ayib haddii markaa aanu ku caanbixin baa inoo adhay soo ma taas inaan sheegin inaan ilaawin haddii kiisii horena si fiican loogu isticmaalo macnahan kale ee loo naqliyeyna loo isticmaalo waa xaqiiqadii majaaski xaqiiqadii iyo majaaski halkaasi ka soo baxay alximaar ama dameerkii dee xayawaankii saani baa loogu isticmaalaa doqonkiina iyadana waa loo isticmaalaa soo ma marka dameerkii laba macnuuley xaywaankii afarta lugood lahaa iyo qofkii bani aadamka insaanka ahaa ee doqonka lahaa labadiiba ximaar waa la odhanaya marka laakiin dee muxuu waxa weya macnihiisii hore marka hore loo dejiyey xayawaanka afarta lugoodla buu ah sidiisiibuu markaa loogu isticmaalaya uguna caan yahay marka isagii xaqiiqu ku noqon kan dambana muxuu ku noqonayaa majaaz buu ku noqonaya an yatacadad almacnaa lilafdi waaxidi fahuwa lishtiraaku mushtaragii baa halkaa ka soo bixi wa yuqaalu lidalika lafdi lafdigaa waxaa la odhan mushtarakun ay bayna almacnayeyn labadan macne ama saddexdan macne ama afartan macne ee loo wada dejiyey wuu ka dhexeeya marka mushtaragii maxaa ku haray uun waxaa ku haray lafdigii laba xaqiiqo oo lugawiya lahaa lafdigii markuu laba xaqiiqo lugawiya leeyahay oo luqadiisii hore asalkiisii hore yaa kana loo dejiyey kana loo dejiyey markaasuu wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa lafdi mushtara kalcayni lilbaasirati wljaariyati il tii biyaha iyo tii aragga labadiiba il baa la odhanaya afsoomaaliga laftiisa il baa la odhanaya labadiiba waa meelaha ay iska waafaqeen carabigii iyo soomaaligii arabigiina mushtarag lafdigii uu noqday af soomaaliga laftiisiina uu lafdigii mushtarag noqday il oo cayn tarjamadeedii af carabigiina cayntii waa waa mushtarag oo labadaa macnoba way leedahay af soomaaligiina isla labadii macne ayay ishii leedahay laakiin meelaha qaarkood waxaa dhici karta in lafdiga carabigii aanu mushtarag noqono kii soomaaliga ahaaye laakiin isaga lagaga turjumayo uu noqdo mushtarag way dhici karta cagsiguna uu dhici karo ereygii carabiga ahaayo mushtarak ah inaan kii soomaaliga isaga ka turjumayey aanu mushtarag noqone labadiisii macnee carabiga uu ku lahaa laba lafdi oo soomaaliya loo kala isticmaalo wlquri qurigiibaa kuula mida lilxaydi waduhri laba macnous ka soo horjeeda gabadhii muddadii ay daahirka ahaydna quri waa la yidhaahda muddadii ay dhiigga lahaydna quri waa la yidhaahda isaguna mushtarag waraabicu qaybta afraad an yataxida macna lafdi in macnihii lafdigu uu noqdo waa kii macnihiisu uu mid un marka imika halkan macnihii waa mid lafdigiina waa mid macnihii waa mid lafdigiina waa mid laakiin watatasaawa afraaduhu fiihi watatasaawa afraaduhu fiihi oo ay haddana ka sinaatay u sinaato lafdigani macnaha uu sheegayo afraaddiisii oo aanay ku kala badnayn fa huwa tawaau tawaau baa la waa lafdi mutawaaica kalinsaan imika insaan adiga wuu kugu dhawoobaya kan kaa fadhi ku dhawoobaya ka agga dambe kaa fadhi ku dhawoobaya miyaa la odhanaya waad u kala badantihiin oo midkiinbuu aada ugu sii dhawoobi og yahay waa u simantihi rajul waa saas kale dumarkii mar'a way u siman yihiin waxna wixii dhidig unha way u siman yihiin marka macnaha xaqiiqaaan la eego imika markii la tusaalaha aan mariyeyo sucuu af soomaaliga ereygu ereygu waa mudakr laakiin xaqiiqada macnuhu waa maxay waa laakiin sicii baa ciyey baad leedahay ama sicii baan maarata halkan maraya sidii maaratay mudakerka iyaad ugu isticmaalaysaa waa meelaha maaragtay luqaadku waa iska cajaayib badan yihin wixii xaqiiqadii oo muanasaba unfihiya iyo haddana sidaasi maarata waa wey sidii mudakerka loogu isticmaalay oo waxyaalaha tusinaya tadkiirka iyo ta'niisku mararka qaarkood inuu lafdiga noqdo lafdiga laftiisu inuu tadkiirka iyo uu yeelan karo kalinsaani warajul wlkhaamis ka shanaad isla kanunbuu ka soo baxayaayo an yataxida macna lafdi lafdiga macnihiisii waa mid uun laakin tatafaawatu afraaduhu fiih laakiin afraadiisiibaa u kala badan fa huwa tashkiik baa la yidhahdaa shaki baaba kugu ridayaayo waxaad kala garan waayeysaa war wux waa mushtarak soo kuwan kala duwan eeg imika insaankii insaannimadii laguma kala duwano oo shaki kuguma ridayo inuu yahay lafdigaasi inuu mutawaai yahay kama shakiyeysi laakiin kan wixii baa yar kala duwan haddana afraaddii lafteediibu ayaa isagii ku kala duwan markaasaa is odhanaysaa malaha laba macne ayaa lafdigan loo dejiyey loomana dejina waa macnaha qure macnihii un baa lagu kala badan yahay wayuqaalu lihada lafdi lafdigaa waxaa loo bixinoo la odhani mushakikun lafdun mushakik baa la ydhaha kalbayaad cadaankii wasawaad madowgii fainaka taquul waxaad ohanaysaa markaad afraaddiisii u timaado haadaa ashaddu bayaada min daaka kanaa kan ka cad baad leedahay kanaa kan ka cas kanaa ka sii madow hadda madow way ka sinaayaanoo de waxa wey afraaddiisii bay ahayd idan waxa weeye shaygan madowgiisa iyo kaa kale madowgiisa iyo kaa kale madowgiisa iyo kaa kale madowgiisa dhammaantood waa wada madow waxana waa afraaddiisi waxaanay ku sifaysan yihiin kuwani waa afraadiisi iyo ajzaa maarata waa weeyaan jusiyaadkiisa haddana waa kuwan kusii kala badan markaa isaga kaa mushakik baa la yidhaahdaa idan mushakik iyo mutawaai waa lafdi keliya oo macno keliyala labaduba laakiin markii macnihii loo sinaadana mutawaai baynu odhanaynaa markii aan loo sinaana lagu kala badanayana maxaynu odhanaynaa mushakik baynu odhanayna mi adag tahay ma adka insha allah iltibaasu lmushtaraki bilmutawaai wlmutabaayinati bilmutaraadif yani alfaad mutabaayina bimutaraadifa dadkaada ka jartan iska caadi iltibaas lmushtaraki bilmutawaai wlmutabaayini bilmutaraadif lafdigii mushtaraga ahaa baa mararka qaarkood mutawaaii kaaga ekaan oo isagoo mushtaragah ayaad mutawaaطi moodi alfaadii mutabaayinada ahaydna mararka qaarkood baabay kuwii mutaraadifada ahaa u ekaadaana waa inaad kala ilaalisid waclam buu yihi ogow ana almushtaraka lafdigan mushtaraka ah qad yakuunu mushkilan mid ishkaal ku jiraabuu noqon karaa qariiba shabahi min almutawaai oo uba dhow inuu u ekaado mutawaai oo markaas iska kaa dhex qaldama wayacsuru cala dihni o maskaxdii kuba adkaato tamyiizu inuu kala garto wadalika ka lafdi alxayi lafdiga alxay yuطlaqu cala nabaat wa cala xayawaan faaxyaa bihi اlarda bacda mowtiha dhulkiibuu nooleeyey ilaahay dhulkiiba noolu noqday ama wixii soo baxay geedii iyo wa dhirti waa waatan way noolaatay baa layihi xayawaanaadkiina wuu nool yahy waatan xayawaan laleeyahay xayawaankiina xayi waa la yihahdaa nabaadkiina xayi waa la yidhaahdaa markaa lafdigani de ma macno qura un baa waa mutawaai laakiin noloshiibaa sii kala badan oo noloshii nabaadka iyo noloshii xayawaana way si kanaa kan kasii nool miya ka nool ka noolaan og miya ama maarata nolosha kaga badan miya may maaha waa mushtarag waxa waa ishtiraak waxaasi ee ma aha tawaadu ma aha waayo waa laba macno oo kala duwan xaqiiqada xayaadka loo sheegayo nabaadku way ka duwan tahay xaqiiqada xayaadka xayawaankii loo sheegayo wuxuu yidhi wahuwa bilishtiraakiil maxdi arrintayaan dheh kaa gelin waa ishtiraak sooca weey waa lafdi mushtaraga id yuraadu bihi fi nabaati maxaa yeelay id yuraadu bihi lafdigan alxayi waxaa loola jeedaa fi nabaati marka nabaadkii xayi laleeyahay almacno aladii bihi namaauhu sifadan uu ku kobcayo kobaciisa macnahan keenay kobaca iyaa noloshiisa loogala jeedaa isagoo inuu markaa soo biqlayo oo uu baxayo oo u dheeraanayo iyaa isaga noloshiisa loogala jeedaa wa fi lxayawaani xayawaankana noloshiisa waxaa loogala jeedaa almacna aladii bihi yuxisu wayataxaraku biliiraadati macnahan uu isaga sababtiisa ama sifadan intuu ku sifoobay deetana uu wax dareemayo ee uu markaa waxa weeyaan iraadadiisa iyo isagu rabitaankiisa ku dhaqaaqayo isaga noloshiisu waa inuu wax dareemo iraadadiisana uu ku dhaqaaqo kana noloshiisu waa inuu kobco oo biyihii markaa waxa weeyaan qaato marka waa laba macnoo duwan oo aada u kala duwan ka noloshiisu waa koboc iyo biyo qaadasho kana kobociisu waxa weeye waxa weeye dareen iyo xaraka iraadiyo lidalika shaygii markaa doonayso yuu dhintay mise wuu noolyahay inaad eegto waad yar dhaqaajinaysaa waad eegaysaa inuu dhaqdhaqaaqo soo maha inuu dhaqdhaqaaqo xaraka sameeyo iyo waxbaad eegeysa leanna noloshiisaa tana kana noloshiisu waa markaa waa laba nololood oo kala duwan waa ishtiraak marka waqad taltabisu lmutaraadifatu bilmutabaayina waxaa dhici karta alfaadii mutaraadifada ahayd mararka qaarkood tii mutabaayinada ahayd ina kaaga kaaga qaldanto shaqaba hadda isuma laha wadalika taasi waxay timaadaa idaa markii lagu ilaaqo asaamin mukhtalifatun macnayaal kala duwan magacyaal kala duwan calaa shayin waaxidin shay qura laakiin magaca waliba uu dhinac ka eegayo btibaaraati mukhtalifati waa kan markii magacyadan loo bixinayey dhinacyo kala duwan ayaa la tixgeliyey maarata tixgelino kala duwan ayaa magacyadani ka yimaadeen rubamaa dunna waxaa markaa dhici karta annaha mutaraadifatun maadaama ay shay quran sheegayso shay quran sheegaysaa laakiin wixii mid waliba haddana sifo gaaro waxaanu ku sifaysan yahay daraaddii ayuu magacan ku kasbaday oo magacan uu sheegayay marka mutaraadifo noqon mayse mutabaayina noqon kasayfi wlmuhanadi wasaarin saddexduba de waay sheegayaan maarata baashaa wa lagu gooyo qoorta lagu gooyo laakiin sayftu de waa xaqiiqadeedi iyo daatadeedii bay sheegaysaa muhanadna waxa weeye alaabtan in hindiya lagu soo sameeyey oo ay noocii maaragtay waxa weeyaan fiicnaa tahay iyay sheegaysaa inay sayf tahay keliya ma sheegayso saarimna in ay aada wax u goynayso ayay sheegaysaa maarata soofaysan tahay o afbadan tahay asmaadii ilaahay jala jalaaluhu baa ka mida alcaiiz alxakiim alkabiir almutacaali alqayuum ha eh, odhanin waa mutaraadif ladaad waa mutaraadif tiraahdo waxay lamid noqon alley iyo mxuu ahaye alasad iyo yani macno qura unbay sheegaysaa bay noqon macno qura ma sheegayso ilaahay ha wada sheegayso ilaahay subxana wa taala magacyadiisii ha ahaato laakiin mid waliba muxuu sheegayaa sifo gaaruu sheegay marka waa alfaad mutabaayin ah sayf muhanadi wsari fain muhanada yadulu ala sayf maa ziyaadai nisbati ila hindi sayftii wuu sheegi lakin haddana sifa la socoto fakhaalafa idan mafhuum mafhuum sayf waa ka duwan ya marka wsaaribu yadulu ala sayf maa sifati xidai wاlqaci soofaysnaan iyo goyn bay sii sheegaysa laa kalasadi walay lamid maaha alasadi layo xayawaankaasoo keliya u sheegay miaal al fi mushtarak tusaalayaashu way badan yihiinoo haddaynu tusaalayaal isnidhaahno waxallo waxaan oo dhan marar fara badan waa lagu qaldamaayo dadku doodahan iyo waxyaalahan faraha badan ee maanta la isticmaalayo marar fara badan waxaana aada loogu khaldamaa oo qofku maarata waxa weyaan erey ayaa laga yaabaa sidii uu ahaa maaragtay maaha si kale inuu isticmaalaya ama macnuu isticmaalaya kan kale ee markaa khaldaya ee dadka maarata waxa weeyaan isagii qabsanayaana macno kale uu isticmaalaya lakiin haddana dacaamadii dadkii waxay moodayaanuun inay isku isku haystaan deetna markaasoo dhan wadaadki waa lala kacay waxba lalama kicine waxa weeye wixii uu ka hadlayba lagama hadlo wixii uu ka hadlayba lagama hadlo marka marar fara badan khaladaadku meeshan waa ka yimaadaan laakiin tusaalayaasha intii u hazaali tusaale u sheegeen tusaale waynu sheegeyna inta kalena dee si aan kitaabka u dheeraanin mid walba tusaale waa laga bixin karayaa kamaynaan bixin nolosheenna caadigaa bay ku badan tahay miaal al fi mushtar qowl shaaficiyi raximah llahu taala shaafici hadalka uu yihi fii masalati mukrahi cala lqatli isagoo ka warramaya kii inuu qof kala dila lagu qasbay yalzamhu qisaasu buu shaafici yihi ninkaa qisaas baa laazimaysa waa la qisaasaya ninkaa ninka kala dila inta lagu qasbay dil haddii kale waa lagu dilaya janankii ka sareeyey ninkaa dil haddii kale adaa maqan deetana uu isku furtay askarigaa waa la dilayaa buu shaafici yihi maxaa yeelay liannahu mukhtaarun ikhtiyaarkiisuu ku socday ninkan ikhtiyaarkiisu ku dilay oo waaba mukrahe ikhtiyaarkiisu ku dilay yaquul markaa hadalkaa hore shaafici baa arag buu yihi imaam alghazali dabcan hadalkan waa lagu fas qawl shaafici yani qofkii shaaficiga ahaa waa la odhan karaa laakiin waxaa ii diiday inaan halkaa sidaasi u fasiro hadalka sheekha maxku nadarka maxku nadarka ayaa dee hadal aan ixtimaalayn inuu imaamu shaafici hadalkan ka soo naqlinaya uu sheegayo ayaa ku sugan marka imaam shaafici ba hadalka ka soo naqliyey laakiin maan arag kutubta shaafici umka iyo mukhtasarka musani toona kuma sugna oo kuma arag anigu laakiin dee kutub badan buu dee shaafici lahaay kutubtiisaa kale inuu ku sheegay iyaa laga yaaba wayaquulu xanafiyu qofkii xanafigaa ah weeyaan kan abu xaniifa maaha wayaquulu xanafiyu kii xanafiga ahaaye maalan lahaa mukraha lama dilayo isagu wuxu odhan laa yalzamhu lqisaasu meeshan qisaasi ma jirto liannahu mukrahu walaysa bimuhtaarin mukhtaarba ma aha ninka nin ikhtiyaarkiisa ku socday ma aha inuu qasbo shaaficina muxuu yihi ikhtiyaar buu ku socday shaafici iyo iyo markaa xanafigii ma waxay isku maandhaafsan yihiin ninkani wuu qasban yahay iyo ma qasbana shaafici ma wuxuu diidan yahay ninkani inuu qasban yahay ma diidana in waxaan ikraah yahayna ma diidana haddaba markuu leeyahay ikhtiyaarkiisuu ku dilay xanafigiina uu leeyahay waaba waaad oranaysa waa kaa shaafici lala kaxayo shaafici maaragtay xaqaaiqdiiba diidan yahay kalku le ninkan ikhtiyaarkiisu ku socday xaqiiqadiibuu ka horyimi wuxuu ku yihi eh, hazali wayakaadu dihn laakiin maskaxdii waxay ku siganaysaa laa yabdu can tasdiiqi bilamrayn haddaad si fiican u yar eegto labaduba inay run sheegayaan oo la tasdiiqiyo maskadu kama boodeysa bu laa yabdu yani kama boodayo ma diidayo can tasdiiqi bilamrayn labada arimoodba nabaaga inta badan seeftaa loo isticmaali jiray markaad ku dhufato waxba goyn weyno way ka booday o kale ama katibaadiidda imika maarata way iska noqonaysa markaa maskaxdii labadaba kama boodayso ma diidayso wey wa anta taclamu waxaanad og tahay ana tasdiiqa binaqiidayni muxaalo laba qo iska soo horjeeda in labadaba la rumeeyaa suuragal maaha wa tara fuqahaa waxaad arkay halkan fuqahadiiyo yatacaharuna fiihi turaabtiroonayo oo aan maaragtay waxa weey bal hadalkan shaafici sida maaragtay loo dhigayo aan gelin walaa yahtaduuna ilaa xalihi oon ku hanoonaynin inay markaa fakiyaan oo ay xaliyaan hadalkan shaafici wainamaa dalika halkan ishkaal waxay ka timid arrintu liana lafda mukhtaaran ereyga mukhtaar ayaa mushtara baaba ishtiraak ka dhexeeya id qad yujcalu muraadifan lilafdi qaadir marka la leeyahay mukhtaar mararka qaarkood lafdiga qaadir baa macnihiisa fa yuqaalu haadaa caajizu maxmuulu kani waa mid itaal gabay oo la sido wahaadaa qaadirun mukhtaaru kana waa mid awood lahoo lugaynayo lugihiisa ku socda oo isagu iskii udhaqaaqaya yani marka iskiibu udhaqaaqayaa baa loo jeedaa markaasoo kale qofka iskii usocda waa mukhtaar waad ohan wa yuraadu bilmukhtaari aladii yaqdiru cala alficli wa tarkihi waxaa kale oo mukhtaar loo isticmaalaa aladii yaqdiru cala alficli wa tarkihi ka awood u leh inuu wixii sameeyo sidoo kale awood u leh inuu iska daayo wa huwa saadiqu cala lmukrayn kii qasbanaa miyaanu awood u lahay inuu daayo wixii de awood buu leey lakin isagu baa la dili laakiin isagu de wuu dayn waanu dayn karaa waanu dili karaa markaa dhinacaa markaad ka eegto de laba arimood inuu mid doortay ahayd soo maaha inuu iska daayo la dilo iyo iyo muxuu kala dooranayay iyo inuu dilo de markaa miyaanu dooranin inuu dilo miyaanu mukhtaar ahayn halkaa miyaanu mukhtaar ka noqonin oonun isagu doortay noqonin waa kaas haddaad dhinacii kale ka eegto ee caajiskii dee ninkani caajiz mu ahayn oo nin aan ninkan inuu dilo mooyaane si kale yeeli karaynin mu ahayn marka waa waa labadani wa waa isku macnihii koobaadu fayuqaal wuxuu yidhi qad yujcalu muraadifan lilafdi qaadir waxaa loo isticmaalaa lafdiga mukhtaar mid muraadif u ah awoodda inuu awood leeyahay qofkan inuu awoodo sidaa iyo si kalaba fayuqaalu hada caajizun maxmuulu wahada qaadirun mukhtaaru marka kii la sidaye sidaa loo qaadayey ee la sitay kaasi de wax weeyaan mukhtaar ma noqon karo marka macnahan aad qaado waayo awoodii isaguma laa ku joogsan lahaa kii isagu socdayna hadduu doona haba qasbanaade mukhtaar wuu noqonaya wahadaa qaadirun mukhtaaru wa yuraadu waxaa loo jeedaa bilmukhtaari mukhtaarkan haadaa qaadirun mukhtaaru marka la leeyahay alladii yaqdiru cala alficli wa tarki inuu awood u leeyahay sidan inuu sameeyo iyo inaanu samayn u si kala yeelo labadaba awood buu uleeyahay wa huwa saadiqun cala lmukrayn haddaba kii mukraha ahaa dee taasi way ku dhawoobeysaayo waxa weeyaan markaa mukhtaarkii shaafici sheegay mukrah miyaanu mukhtaar noqonin oonu isagu sidan dooran meena wuu noqday waqad yucabaru waxaa kaloo laga cabiri karaa bilmukhtaar elegii mukhtaar baa la isticmaali caman qof baa loo isticmaali yukhlaa ama yukhallaa labada waa isticmaali kartahay loo daayey fi isticmaali qudratihi wa dawaacii daatihi qofkii faraha laga qaaday ee loo nabadgeliyey inuu isagu awooddiisa siduu doono ka yeelo isticmaalo ee dawaacida daatiisa iyo naftiisu waxyaalaha ay jeceshay doonayso rabitaanka naftiisana uu ku dhaqmo ka rabitaankiisa loo nabadgeliyeyna mukhtaar waa la yidhaahdaa wahada yakdibu cala lmukr ninkan laleeyahay dil haddii kale waa lagu dili miyaa rabitaankiisii loo daayey rabitaankiisii looma daynin de markaa wahada yakdibu cala lmukrahi kani ku dhaboobi maayo mukrahi markaa xanafigu markuu leeyahay laysa bimukhtaarin muxuu ujeedaa yani ninkani nin rabitaankiisii loo nabadgeliyey ma aha shaaficina markuu kuleeyahay ninkani waa nin mukhtaaraho waa nin isagu sidan doortay yani wuxuu ujeedaa wuxuu awoodayay inuu sameeyo iyo iyo inuu iska daayo yani labaduba saxay labadiiba sax wey wahaadaa yakdibu cala mukrahi buu yidhi kan markaa in ninkan in rabitaankiisii loo daayay ku dhawooy maaye mukrahi wa naqiiduhu kasoo horjeedkiisii wahuwa anahu laysa bimukhtaarin mukhtaar kasoo o inaanu mukhtaar ahayn ah ayaa yasduqu calayh dee kan ku dhaboobayo markii aan rabitaankiisii loo daynin mukhtaar ma oo rabitaankiisii nin loo daayo maahe waa nin aan rabitaankiisii loo dayn markaa laysa bimukhtaarin baa ku dhaboobaysa faidan haddaba sadaqa calayhi qofkan mukraha waxaa ku dhaboobay annahu mukhtaarun marka xaggaa laga eego inuu waaan rabitaankiisa inuu ku sameeyey isagu uu doortay sidani markaad ka eegto waa mukhtaar wa anahu laysa bimuktaarin ninkani nin rabitaankiisa loo nabadgeliyey inaanu ahayn markaad ka eegtana mukhtaar ma aha baa ku dhabowday marka maxaad arkaysaa labadii lafdiba way dhaboobeen ee haddana aad way iska soo horjeedaan lakin bishari an yakuuna mafhuum mkhtaari اmanfiyi ayra mafhuumi almukhtaari almuhbat wama ramayta id ramayta wama ramayta id ninkii mulxidka ah halkan kuu yimaado oo uu ku yidhaahdo qur-aankii waxa weya baa iska hor imanaya waxaad leedahay almanfiyu hayru lmusbati manfiga maanta wamaa ramaytada nin la anfiyey iyo id ramaytadu waa laba arimood oo kala duwan markaa lafdigii laba macno loo isticmaalay oo kala duwan haddaad moodid in macnahaa qura loo isticmaalay oo isla macnihii un marna la anfiyey marna la sugay dee tanaaqud baad ayaad u fahmi lakin kolkaad fahamto xaqiiqadu inay tahay lafdigii in intaasoo macno loo isticmaali karo ama macnaha kale majaazi ha noqdo ama ishtiraakba ha noqdo ama xaqiiqa curfiya ama xaqiiqa sharciya ha noqdo mar haddii ereygii laba lafdi uu isticmaali karayo markii la anfiye ee haddana la ihbaatiyo waxaa dhici karta in aanay labadaasi tanaaqud aanu ka dhaxaynin ee macnaha la anfiyey iyo macnaha la soocay kala duwan yihin bishari an yakuuna mafhuum mukhtaar almanfiy waxaa laakiin shardiga si ay labadiiba u dhagoobaan inuu noqdo macnaha mukhtaarka la anfiyey gayra mafhuumi lmukhtaari lmusbat macnaha mukhtaarka la sugay macnihiisa mid aan ahayn waa inuu kala anfiye noqdo si labadiiba u dhagoobaan halkaana markaa farcii koobaad ee alfaada mufradka ah ku tacaluqayay iyanu ka baxnay alfarcu الthaaniي annadaru fi اlmacaani almufrada halkan waxaynu ka gelaynaa inaynu eegno macnayaasha mufradka markaa waxaan filayaa waktigii aynu ugu talagalnay xalqadda koowaad ugu dhamaaday wa sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allah ala